قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد run ahaantii in badan baad fadhideen laakiin biidn illahi subxaana wa tacaala kelimaddu waxay ku koobnaan doontaa waxtarka looga fadhiyo qofka muslimka ah waxayna dhammaystiri doontaa kelimadii sheekha oo waxbarashadu markaa la xiriirtay allah subxaana wa tacala wuxuu qur-aanka uu ku leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah wax alla waxaad hormarsataan oo khayra khayrkaas wuxuu idinkaga horeeyaa allah subxaana wa tacaala agtiisa markaad maqashid waad xawishay xoolaha xawilaaduna waxay ku dhacday xafiiska maqarka u ah maktabkii xawaaladda markiiba qofkuu farxayaa bunuugtuna markay reklaamo samaysanayaan amaba ay dicayaad samaysanayaan waxay ku qoraan min alyad ila alyad ama amwaalukum biaydin amiina xoolihiina waxay ku jiraan gacmo amaan leh oo amaan wax lagu aamini karo oo kuwa farxa haddaba allah subxaana wa tacala wuxuu le waxaad hormarsatay oo khayra ilaahay agtiisa ayay marka kaaga horeeyaan biidn illahi subxaana wa tacaala nolosha aanu ku dhex jirno ayaa waxay tahay nolol ah qofka bini aadamka inuu isaga keliya isku koobnaado oo aanu danayn waxa ku xooman ee hareerihiisa ah oo aadana ah iyo bii-a ah iyo deegaana muhiim maaha ninka qarbiga waxaa la baray ana wa bacdi aطufaan siday masaaridu dhahaan ani keligay inaan badbaado inta iga dambaysay shaqadeeda maaha isaga ayaa wuxuu ku xisaabtamaa salariga soo gala wuxuu ku xisaabtamaa noloshiisa oo gaarka ah isaga iyo islaantiisa marka ay meel un tagaan qof walba jeebkiisu ka ciyaarayaa qof qof kale ku saqajaamaya ee usoo xadgudbaya ma laha markii mushkiladu ay timaado wuxuu leeyahay waxaan wax aniga igu khuseeyo war hebel baa dhibaataysan war hebel bay dhibtan u haysataa jawaabtuu bixinaya wuxuu leeyahay anigu mushkiladeyda maaha problem aniga ii yaal maaha islaamku waa diin dadka kala dhaqaaqday mustawihii anaaniyadda oo ah selfishnesk inaan anigu anaani noqdo oo aan ka fakara uun keliya noloshayda waxa ku hareeraysan iyo mushkiladeyda mooyaane wax kale inaanay ii muuqan islaamku aada buu ula dagaal islaamka waxaa la yihi qofka bini aadamka ah waxaa loogu talagalay inuu isaga wax istaro dadka kalena uu wax taro waana sababta keentay diinteena islaamiga mabaadi'deeda waxaa ka mid a biru اlaabaa biru اlummahaat biru اlkhwaan biru wuddi abiih mufradaadkaa tirada badan markaad dib ugu laabatid diimihii inaga naga horeeyay all the scriptures ama dib loogu laabto taariikhda umamta kuma qorna waxaase cajiib leh waddankan malaysia ee waxaa la sheegaa meel walbaba state walbaba waxay raaciyaan kelmad yaro carabi u muuqata yani maalan makaankan daarulhijra heb waa saas oo kale daaruliimaan clintan daaruliimaan silingor daarulixsaan baa ku qoran marka waxay dhahaan qaamuuska dadka maleesiyaanka kuma jirin wax ixsaan lagu magacaabo ixsaan oo ah inaad qofka kale wax tartid oo aada nafci wax tartid oo aada noqotid qof naafica qaamuuskooda kuma jirin bal noloshooda arag dadka iyagoo muslimiin ah ninka isaga unbaa isku mashquulsan lagama yaabo hebel inuu wax taro ama hebel inuu wax taro ilaa ay dadku xitaa meesha degeen ay yidhaahdeen ninka meesha degan laa yadar walaa yanfac waa sanam waxba ma dhaamo dhibna kaaga iman maayo maaha umadaha kale ee dadka dhibka la soo taagan wa fii nafsi lwaqti waxma taro haddaba islaamku marka wuxuu la dagaalamay mabaadi'dan iyadoo faashilka ah ee iyada ku salaysan purely materialistic waxuun ku salaysan maadiya aniga bes qof kalo ii muuqda ma laha hunaa marka biidn lahi subxana taala waxaan rabnaa inaan tilmaano diinta sida ay ugaga hadashay ama ay u tilmaantay in naafic qofka uu noqdo ilan muddadaad nooshay way yarta way koobanta shan iyo tobanka sana waxaa lagu sugayay ilaad majuur ka noqotay qaangaar noloshaada ma tirsana shan iyo toban ilaa shan iyo labaatan qofka inta uu shahwadiisa la herdamayo shan iyo labaatan sano ilaa iyo afartan sanona waa inta keliya qofka u dhaqdhaqaay waa shan iyo toban sano afartan sano marka la gaaro markii warqa dhaktar baa kuusoo dhacaysa lagu leeyahy iska ilaaliy sonkorta iska ilaaliy subaxi waa inaad jiim tagtaa galabtii waa inaad eh, waqtigaa samaysaa waxau ku dhibaya vitaminka haddaad qaadan weydid waa digniin baa ku socotaa adiga dhan bacd alarbaciin bacd alarbaciin meesha innaga aan busineska ku fakerno sheerarka dirsanno waa noloshu waa meesha ay down hoos usii socto haddaba qofka markuu khamsuunka u gaarana kaa iskabadaa markuu situun gaarana iskabadaa mashaakilkaa sii badanay yowman fa aakhar nabiga sal ly slm isagaa yihi acmaaru ummatii bayna asitiina waasabciin ummaddayda cumrigeeda marka la kolkaleedgareeya lixdan iyo toddobaatan buu udhexeeya idan intaan ku xisaabtami karna waa intee waa qofka marka uu e, noocan ma hamsa alaaiin ama hamsa cishriin shan labaatan jir ilaa iyo intaa wey noloshu aad bay u koobantah haddaba horena waa loo yidhi utruk aharan qabla almowt yacni waa meesha ay dhihi jireen waarimaysida warsan ha kaa haro wuxuun markaa kaga tag nolosha walidaalika wiil yar baa hadda ka hor hooyadii wuxuu ku yidhi xikamta chineska ay soo wariyaan waxaa ka mida ah. wuxuu yidhi inaan wuxuu yidhi inaan dhinto ma rabo hooyo markaase waxay ku tiri inaad dhimatid ma rabtid miya ahaa haddaba raad ka tag yani bimacnaa noocan ma noloshan wax kusoo kordhi weli waxaa madaxayga ka guuxay hadalkii raafici kitaabkiisa waxay alqalam inuu yidhi idaa lam tazid fi lxayaati shay-an kunta anta zaa'id calayha noloshan haddaadan wax kusoo kordhinin adaa colays ku noqonay bimacnaa qofka inuu inta noolaado noloshiisu ay normal noqoto qofku wuu dhashaa iskuol buu ka soo baxaa jaamacad buu galaa wuu dhammeeyaa wuu shaqaystaa wuu guursadaa ilmuu dhalaa wuu dhimanayaa waa rotiin caadi qof kasta u maro noloshaada waxaa la rabaa inay ka duunaato maxaad ummaddan kusoo kordhiday taariikhda baal noocee baad ka gashay qofka muminka ah, waxyaaba loogaga baahanyin walidaalika aad iyo aad bay diintu marka run ahaantii noogu baraarujisa macaanida waxyaabaha marka ugu fiican raadkana reebi kara qofka intuu xabaasha uu ku jirana aad iyo aad loo xuseeyo diintuna ay leedahay xata alxiitaan fi lbaxr xataa allah ka dhigay kalluunka badda ku jira qofka u ducaynayn marka la leeyahay leesh ninkan caalimka ah leesh ninkan muhandiska ah leesh ninkan sidaana muxuu dad kaga duunaaday maxaa gaarsiiya heerka kan oo u baxayno walidaalika nebiga sal alla alay wasalam hadal buu wuxuu yidhi fadl alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri ilkawaakib ninka caalimka ilaahay wax uu baray wuxuu dheer yahay ninka keligii uun cibaadaysanayo soomacadiisa iyo aanan dhaafsiisnayn wuxuu dheer yahay inta dayaxa uu dheer yahay xidigaha intooda kale waad garan kartaan samada marka la aado astrology speaking waxaa jira moon dayax baa jira galaxiesna way ganeen stars oo ay ku magacaabaan classhel badis samadan marka kor la aado haddaba dayaxa unbaa la sheeg sheegaa qurux marka laga hadlaya dayaxa iftiin xoog badan marka laga hadlaya penetrative ah dayaxa marka laga hadlaya baaxad cirka wuxuun marka wax dabooli kara dayaxa mucjizo qur-aaniya marka la sheegay iqtarabat isaacata wanshaqa alqamar marka laga hadlayo ma aragtay washamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi caliim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قرآنك astrology iyo astronomy marka la joogo waxa ugu weyn xooga la saara waa qamar alqamar alqamar ilaahi subxaana wa tacaala marka nebigu wuxuu leeyahy qamarkaas dayaxa inta uu dheeryahay xidigaha intooda kale ayaa ninka caalimka ninka cabidka u dheeryay way isweydiiyeen leesh leesh atafdiil ya rasuul allah maxaa keenay waxay leeyihin ninkan caalimka ah nafciga ilaahay uu dhex dhigay waa mid gudbiyo transitive ah kan caabudka ahna isaga unbaa isku kooban markaan intaan meel galo amfiladan ka fahmi doonnaa markaan dariska sii wado markaan ina tukanayo ama kaligay soomo ama kaligay zake intaan la gaaran salaad iyo soon markay taaganta anuunba waxay tartay keligii oo ilaahay subxana wa tacaala briijkii isku kay xiri lahaa aniga rabbاlcaalamiin uun baan laakiin qofka markuu intuu dad soo hor fariisto oo macallinkii qur-aanka uu leey war qur qofka u ka barayo uu barayo uu ka saxay carabkii oo mudariskii wax dhigayo xisaabta u dhigayo dadka wax u sheegay macallinkii tafsiirka aqrinaya dadka wax ka saxay nafcigan ilaahay uu dhex dhigay wuu gudbayaa wuu baahayaa wuu fidayaa qof kale u gudbayaa idan nafciga mutacadi maadaama uu wato ayaa waxaa la yidhi isagaa fadli badan saa darteed xadiidka waxaan leenahay xifdisantihiin nusuusta meel kale ka raadin mayno لأn yhdiya bika اllah rajula waaxida khayru laka min xumr الnicam in ilaahay ruux keliya oo adiga gacantaada hanuunka ugu soo dabaalaaye waxay ka khayr badan tahay geela midkiisa gudguduudan oo ah nooca beloved animals oo carabtu aad ay u jeclaan jireen oo qofka hadduu waay la dhihi jira waa faqiir wuu ceebtooba la dhihi jira kaasaa ka khayr badan leesh maxaa yeelay hidaayada inaad warkaale aan tukanne warkaale aan soonne warkaale masaajidki aanu galle war muxaadaraad jirta muxaadarada kali waad iman karta waad dhegaysan kartaa laakiin laba ruux baad keentay nafciga adna wuu ku dhaafay hebel buu u gudbay hebel buu u gudbay nafciga mutacadiga faa'iida suule waana sababta keentay in si gaara ah marka loo xuso haddaba waxaan haynaa nusuus fara badan oo aad arkaysaan oo diintuna marka ay tilmaantay walidaalika ilahi subxana wa tacala xataa ambiyada marka lasoo diray nafcigooda mutacadi buu ahaa arag nebiyulaahi yuusuf markii mixnadiisa laga soo baxay mixnad nabiyulaahi yuusuf ee soo martay waxay lahayd episodes kala duwan maruu ceel ku dhacay mar laga soo saaray mar guriga casiiska la geeyey fidno kasoo badbaaday mar xabsi la dhigay laga soo saaro episode fara badan runtii aad iyo aad aad iyo aad markaa uga feera buuxsateen buu uu leeyahay nabiyulahi yuusuf laakiin waxaa qur-aanka uu tilmaamay markuu lahaa ijcalnii calى khazaa'ini اlardi inii xafiidun caliim wuxuu dalbaday boosyooni in loo dhiibo in loo dhiibo darajo loo dhiibo wasiir laga dhigo wuxuu yhi iga dhiga calaa khazaain alard waagaa marka maanta waxaa kullamaa casriga uu sii socdo terminologiga marka stariska la joogo oo dowladda iyo markay marayso terminolojiya way isbedelaan qola waxbay ku magacoodaan wasiiru lmaaliya wasiirka dhaqaalaha finan aduu meeshaa doontadhe lakin waagaa khazaain alard baa la dhihi jira waa ministry of wixi la xiriira maaliga iyo wixii la xiriira ayuu marka ahaa aniga ii daaya buu yidhi laba arrimoodna qualification buu ka dhigtay qofka markaad soo sharaxaysid waa inaad muxuun haysaa maaha number inaad ku socotid maaha wuxuu i inii xafiid waxaan aan ilaalin ogahay caliim aqoonna waa in wehlada culimmadu marka waxay leeyihin nebi yuusuf meesha wuu ku ammaanaa leesh aqoontii ilaahay siiyey meel lama fadhiisan nacfi mutacadi buu noqday walidaalika asme aada u daran baa masar ku timi asmada ugu daran oo ah financial crisis kii ugu daraabaa ku yimid masr wmaca dalika ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu garasiiyey nabiyulahi yuusuf suu ugaga saari lahaa waxayna tilmaamaan qur-aanka waxay dhahaan usuul اliqtisaad waxaa lagu magacaabay principles of economics qur-aanka laba meel buu aad lagu qaadaa dhigay suuratu yuusuf iyo wuxuu u qaadaa dhigay fii suurati annisa markuu dhaxalka uu ka hadlayay oo la kala qaybinayo qof walba dhaxalka intuu leeyahay waxaa xoog la saara marka ummaddan wuxuu yidhi war waxaa idinku iman doona toddoba sanoo toddoba sano oo aad iyo aad u aaraantihiin baad jiri doonta iyo toddoba sanoo abaaro ay jiri doonto waxaasay u kaydsan lahayn waa tanuu bara ilaahi subxana wa tacalana marka uu baray haddaba nebiyulahi yuusuf muxuu ahaa nin naaficu ah nebiyulaahi muusoo socdaa yimid walamaa warada maaa madyan wajada calayhi ummata min annaasi yasquun wajada min duunihim imra'atayni taduudaan qaala maa khabukuma qaalataa laa nasqii xataa yusdira aricaau waabuna shaykhun kabiir fasaqaa lahumaa uma tawallaa ila اdilli faqaala rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir nabiyulaahi muuse waa laga hadlay wuu yimid wuxuu ku yimid ceel aad iyo aad zaxmadu ay ugu jirto aad iyo aad la isku ciriirinayo wuxuuse arkay laba hablood oo meel gaar ah doc taagan oo dadkii aan isku dhex daraynin oo noocan maa xishooda uu ku jiro uu la hadlayo war meesha maxaa idin keenay waxay yidhahdeen annaga laa nas laa nasqi meeshaan ma eh, waraabkan ioma galno xataa yusdira ricaa ilaa dadkan qowsaarta ah meesha isugu yimid ilaa ay ka fulaan oo xoolahooda ay markaa ka waraabsadaan oo biyahooda ka dhaansadaan qolo walba markii meeshii ay ka timid ay dib ugu ragaal celiyaan uma inagu galnaa waxaanu diidaynaa inagoo gabdhaha inaanu noocan ma ku ciriirnin ragga meesha muxuu sameeyey fasaqaa lahumaa uma tawallaa ila dil hawshiiba u qabtay ilaahay maadaama arrinka kan uu yahay arrin ammaan mudan arrin ammaan mudan maadaama uu yahay ilan dad wax la taree qur-aankaa lagu qoro wuxuuna noqday shay mukhallad fi sutuur ilahi subxana wa tacala lagu qoro waxyaabaha diintu ay tilmaanto waxaa ka mid a nebiga sal alay wasalam bidaayat dacwa la joogaa dacwadii baa bilaabatay oo markii qaaruxeraa nabiga sal sl sa uga soo baxay isagoo argagaxsan ba markii ugu horreyey jibriil u arkay first sidena ma sahlanayn jibriil markii ugu horreysu arko sala allahu calayh wasalam isagoo argagaxsan waato guriga uu soo galay waa tii khadiija oo marka haweenaydii sahid u yimid waa tii intay markiiba soo dhaweyso oo noocan ma ku fariisisa dhabteeda ina isku dayday inay dejiso arag almara saalixa maxaa lagu yaqaan ninka markuu argagaxsan yahay oo isagu dhan walwal uu ku jiro say usoo dhaweynaysa ma dhihin war maxaa kaasoo xanaajiyey annaga noo xanaaqsan tahay iyo maxaa wejigi noogu bedelaysaa qofka balbalkiisa in la fahmo hadalladii ay khadiijo ku tiri oo ilaahay subxaana wa tacaalaana ama nabiga sal ly slm nusuusta ku sugan maxaa ah maxay ahayd kallaa wallahi lan yukhziyaka allahu abada nebi maxamedow walwalkan jooji waxaan dhaarkuugu marayaa in ilaahay subxaana wa tacaala weligii aanu ku hoojin doonin haddaba dhowr arrimood bay sheegtay leesh maxaa ilaahay nebi maxamed uu garab u siinaya leesh dhowr arrimood bay sheegtay ko waxay tihi innaka la tasil araxim kow qaraabo xiriiriskaad ku fiicanta labo wa taxmilu lkal wixii qofkii culayskana waad xambaartaa watuksib اlmacduum midkaan waxba aanan haysan waxbaad siisaa wataqri dayf kan martidaana waad soortaa waad soo dhowaysaa watuciinu calaa nawaa'ib اlxaq dadka dhibaataysan oo duruufta ku timidna garabkooda taaganta haddaba nin intaasoo qualities ay isugu tageen ilahay garabkiisa inuu ka baxo suurtagal maaha maxaa nabiga lagu ammaana marka qualificationka waa maxay arrinkan marka waxay u gogol xaaraysaa inay tilmaamayso khadiijo caqligeeda caadi maahan waxay tilmaamaysaa intaan arimood nin ku sifoobay suurtagal ma inoo la garabkiisa ka baxo arrinkan waxaa laga yaabaa inaan xadiidkan la dul istaagin laakiin dhowr arrimood adoo ciyaalka u walwalsan adoo ka walwalsan meeshaad degi lahayd adoo ka walwalsan hawsha aad qaban lahayd shaqadiibaa ciriiri dareemaysaa ciyaalkiibaa problem kugu hayo eh, haddii haweeney ay tahay ninkiibaa dhibaya haddii nin raga uu yahay haweenaydiibaa dhibaysa wixii baa isku dhowr arrimoodba weligaa laazim kow masalada ah qofka inuu silat araxm mushkilada kaga baxaa qaraabo xiriiriska number labo dadka dhibaataysan waxba aan haysan in wax la siiyo waxaa looga baxa dhibaatada martida oo aan laga dhigin martidii yurub waa loo qabtaa martida yurub martida yurub m hotel degi wadaad mudad muxuu dhibay kuley maxaadara ma soctaa wa tuqri dayf in lasoo dhaweeyo ma aragtay oo noocan ma walidaalika waxyaabaha cajaa'ibtay ka mid taha waagii hore waxaad arki jirtay wadanka marka la joogay martiqaadku aad buu u badnaa meeshaan waxaa qarsanqaloc badan baa jira wax kale maaha dadku adduunyadiina waa isku koobeen noocan waxaa moodaa in dadku way isnaceen diintuna waxay ka mid taha usuushay ka mid tahy wa can nawaa'ib alxaq intaa arrimood qofka faraha kula jira am quite sure intaa arrimood qofka faraha kula jira ilaahay subxana wa tacala garabkiisa ka bixi maayo ila nebigaa lagu ammaanay waxaa la mid ah abubakr asidiiq radi allah anhu ardaa nafsa shay bay diintu markaa tilmaantay walidalik waxay tilmaamaan cumar bn khadaab radi allah anhu ardaa caada waxaa u ahayd marka dadku ay seexdaan inuu magaalada intuu wareego haweenka igu carmarka waxba aanan haysan xoolahooda inuu inuu wax siiyo waxaa laga yaabaa dad dhibaataysan inuu biyo u kano isagoo amiirmuminiin ah isagoo amiirulmuminiina ah. cali ibni xusein waxay tilmaamaan intuu kimisa usoo qaado buu guryaha u qaybin jiray habeenkii walidaalika maalinkii isaga lama fahmi jirin man man hada rajuli waxaan qaybinay markuu dhintay dadku markaa fahmay walidalika ibnu isxaaq wuxuu leeyahy dadka madiina degan way noolaan jireen iyagoo ayan ogeyn meesha logistiga ugaga yimaado raashin bay maalum abaab nuul abaabkiis markuu faro wuxuu arkaa raashin waryaa keena lama yaqaan markaasuu yihi falamaa maata caliy bn اlxusein markuu dhintay ayaa waxaa la ogaaday war away raashinkii baa go-ay markaasaa la ogaaday cali bn xusein inuu ka dambayn jiray waxaa la rabaa marka maalinka noloshaadu ay dhammaato ama meeshaad deganayd aad ka guurtid ama nooca ma cudur baa jira zamaadka adduunyada way badan yihiin lagu waayo in dadku ay dareemaan baa la rabaa oo maxaa nafcigaaga ila mutacadiga ah dadka saalixiintana saasay ahaan jireen walidaalika waxaa dhihi jirtay markuu sufyaan athawri uu ka soo horbaxo nin nin mutasawil ah nin tuugsanaya ee dawarsanaya markuu albaabka usoo istaago innaga ciriiri baan dareena laga yaaba in albaabku aan qab ku siino qur-aankuna uu leeyahay wa ama falaa tanhar war ha horanin hadal xun ha ku dhihin albaabku markuu soo istaago wuxuu dhihi jiray marxaban biman jaa yaqsilu dunuubii soo dhowow ninka iigu yimid inuu dunuubtayda meyro oo dhaqdhaqo oo halo yani ninkan albaabka soo istaagay laga yaaba inaad hal rootiya siisid laba karoona inaad siisid shaar aad nacdo adig kaa weynaad ama kaa yaraad inaad siisid laakiin dunuubtaada masaxaya waanu iman doonaa dadka qarkii waxay dhihi doonaan wahaakada dawaaleeg fudayl ibnu ciyaad wuxuu ka mid ah hadallada laga soo wariyey wuxuu yidhi nicma asaa'iluun yaxmiluuna wsaarana أو أوزادنا أوزارنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان أو أوزادنا يعني وحي وحان نعمله وليها يوم مركا سائلين تأ wax alla wixii zaada innaga aan leenahay bay noo xambaarayaan aakharay noo geynayaan waxna na weydiisan mayno xamaali yani waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka muuminka inuu ka fakera ay tahay walidalika camalka saalixa ah ee dadka u gudbaya waxay ka mid tahay walidalika nabiga sal ly slm xadiidkii wuxuu ahaa almu'minu ya'laf ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس وxadيiثka hadda aan wadnaa نبigu wuxuu yihi صلوaatu رabi وسلام عaليه muؤminku waa kan dadka raadsada iyaguna ay soo raadsadaan khayru kuma jiro ninka aan dadka raadsan iyaguna aanay soo raadsanin dadna waxaa ugu khayr badan kan dadka wax taris badan buu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaad aragtid adoo dadku ay ku dhibayaan meelaha khayrka dadka isugu yimaadaan aad noocan ma si ugaga dirsanta isweydii waxbaa kaa khaldan haddii aad aragto dadka inay kaa didayaan warkaa naga ilaaliyana waxbaa khaldan hadii adiga lagu soo aadi waayo ama aad aadi weyso waxbaa khaldan markaasuu nebiga gunaanadka xadiidkii wuxuu leeyahy dadna waxa ugu wacanoo ugu wanaagsan kan dadka ugu waxtar badan buu leey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana xadiid markaa eh, sharxiisu runtii aad aad u dheeryahay nebiga sal alay wasalam uu tilmaamayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka ibni cumar wuxuu ahaa ilahay dadka wuxuu ugu jecel yahay kan dadka waxtara kow camalna waxaa loogu jecel yahay farxad oo qof muslima qalbigiisa aad gelinaysid ama kurbad hayso ood ka faynaysid ama dayn lagu leeyahay oad ka bixinaysid amaba gaajo hayso oad ka dabaraysid wuxuu leeyahay inaan la socdo nin muslim walaalkay oo aan dantiisa u soo fuliyaan waxaan ka jeclahay inaan hal sano amaba masaajidkan inaan ku ictikaaf maanta inaan wardiyo waxaan ka jeclahay nin yaroo kuntuuradan xafiisyadan tarjamo u baahan swedishkaad ku dhaantaa ama noocan ma hadduu soo gala foom baad u buuxinaysaa ama gabar iska dhibaataysanoo u baan hawsheeda ama qof aan gaari haysanaad tiri yacni gurigaan ku geynayaa waad daahdaye ad intaad aqrin lahayd toban beyjo qur-aan ka khayr badan leannu nafci mutacadi aan ogaana cibaadada aad arkaysaan waxay ku xiran tahay wax walba waqti bay leeyihin wax walba waqti bay leeyihin hadda maalan yani marka la joogo in suurat maalin jumca marka la joogo iyadoo qur-aanka dhan meeshaan ka aqriya qur-aan uu yahay haddana suuraة اkahf inaan aqriyaa fadli badan adogow suuraة kahf inaan aqriya ayaa fadli badan ido quraan ka fadli u leeyahay maxaa camalku waqti gaara camal baa fadli badan oo hadalkii ibn taymiye camalku marka maraatib buu leeyahay mar baa laga yaaba camalkan aanu fadli badnayn iyadoo camal faadila ayaa mafduul noqonaya bay dhahaan fuqahada fi bacd اaxyaan camalka isagoo fadli leh lakin marka qaarkii waa laga leeyahay maxaa waqtigan marka la joog maxaa fadli badan baanu ka hadlaynaa ramadaan baa la soo galay okay ramadaan marka lasoo galo maxaa fadli badan qur-aan aqrintaa fadli badan waan tukanaya waan sujuuday sujuudda maxaa la qur-aan ma lagu aqrin karaa way rabanta rukuucda qur-aan ma lagu aqrin karaa way rabanta qur-aanka yaa ka fadli badan maxaa igu diidaysa qur-aanka ilahi baan aqrinayaa maya subxaana rabbi alaclaa inaad tiraahid baa marka kan fadliga ku jira laguma ogola lan hada maqaam maqaamu dikru waxaan aqrinaya subxaana rabbi alaclaa baa laidr waa la diiday qofka inuu sujuudda qur-aan ku aqriya waa la diiday rukuucda inuu qur-aanku aqri waa la diiday laakiin subxaana rabbi alcala buu dhahaya yani waxaa jira awqaad wuxuu ay reeban yihiin yani waxaan ka wadaa macnahan uu tilmaamayo wuxuu leeyahay marka qofkii eh, qof muslima caradiisa ka ilaaliya ilaahay baa caradiisa asturaya qofkii caradiisa ilaaliya ilahay baa asturaya hawshu marka wuu sii waday wax badan buu marka tilmaamay hunaa marka sheekh bin cuthaymiin raxmat ullahi calayhi baa su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi ninkii isagoo ictikaafaya masaajidka ku jira ee caalimka ah hadduu telefoon usoo dhaco telefoonka ma ka jawaabaya اlictikaafku waa salaad waa qur-aan aqris waa wardi waxaa la rabaa qofku inuu galo marxalo gaara toban maalmood labaatan bil waxay doonto ha noqote oo adduunyada iyo calaaqdeeda uu ka go-ayo haddaba waxaa la weydiiyey ka waran ya bn cuthaymiin raxmat ullahi calayhi qofka telefoon ma ka jawaabi karaa wuxuu yihi hadduu su-aal ka jawaabayo su-aal buu qof uga jawaabaya sooma inuu telefoonka qabtaa fadli badan intuu qur-aanka keliya aqrin lahaa leesh maxaa yeele su-aashanuu ka jawaabaya nafcigeeda qof kale u gudbay qur-aan akhrisku sisuu gaar ku yahay qur-aan akhriskan ajirkiisa anaa iska laakiin ninkan wareersan ninkan iyo naagtan isfuray oo dalqadii ku wareersan inuu kaga jawaabo qof hunsan oo waddadii meeshu ka bixi lahaa aan u tilmaamayo ayaa nafciga maadaama uu yahay nafcigu transitive uu yahay gudbayo kaasaa ka fadli badan midka aniga igu gaarka ah arag fiqiga diinta meesha ay tahay wax walba qaanadaysan yihiin nabiga sal lay slam markuu tilmaamay wuxuu tilmaamay xadiidkii jaabir bin cabdillaah qofka muslimka ah wax abuuraya ama wax beeraya oo ay geedkan markuu dhasho uu soo baxo insaan baa cunaya bini aadama nafley baa ka noolaanaysa shimbir baa cunaya nabiga wuxuu yihi ilaa sadaqa u socota ilaa yowmi alqiyaama waana sababta keenta marka dadka leenaha masaajidda marka la dhisayo iyo maraakiista islaamiga ah lacagta anoo haysan kara laakiin markii intaanoo kun qof ay ugu dukanayso intaanoo kun oo qof ay taraawiix u imaanayso intaasoo soomanoo qur-aan ay ku aqrinayaan inta ay ku sujuudayaan nafcigan markaan dhinta kadib sooma soconay ha waa sababta loo leeyahay qofkii guri ilaahay dhiso ilaahay jannadu guri ugu dhisi doonaa maxaa wuxuu sameeyey nafci mutacaddi buu sameeyey oo markaa meeshiisa leh waxaan u baahanna macaanida inaan fahmno ay tahay uu nabiga sal alay wasalam uu tilmaamay waana xadiid ahmiyaddooda marka haddaba marka waxaan u baxaynaa biidn illahi subxana wa tacaala nafci lmutacadi diintu markay tilmaamaysa waxaa ka mida ah imaadat ladaa can ariiq qof waddo adoo maraya dhib baad ku aragtay qarshaad ku aragtay qururuxaad ku aragtay qadax duraysa aragtay waad ka leexaysa walaalika marka xadiidkii uu tilmaamaya bini aadamku wuxuu ka koobaya saddex boqol iyo lixdan xubnood qof kastoo naga mida saddexda boqol iyo lixdan xubnood xubin walba waxay ka koobantay intaasoo mufsil hadda fartoo kaliya xubin bay u taagantay laakiin arag mufsalka koowaad kan labaad kan saddexaad isla kiiba waxa laga yaba inay lix ka soo baxaan yacni saddex boqol iyo lixdan kaa xubnood nebigu wuxuu yidhi maalin walbaba oo qaruxa ay soo baxdo waxaa saaran sadaqa saaran haddaba sadaqadan saddex boqol iyo lixdan ka maalinba ma bixin karo oo konton dollar maalinba uma soo taagnaan karo intaa maxaa lagu xiha marka annafci almutacadi lilgayr maxaa la yidhi marka nabiga sal ly slm wuxuu tilmaamay xadiidku marka wuxuu tilmaamay tacdilu bayna اثnayn laba ruux oo ishaystaad uga cadaala fashay nafci waa mutacadi waa sadaqa nin xoolihiisa xambaarle baad aragtay waad u qaaday fii daabatihi gaarigaad boorsada u saartay culayskii baad ka neefisay sadaqa buu nabiga sal lay slam leeyahy wuxuu yihi imaadat اlada can اطariiq iyadoo waddadii dadku ay mari lahayn baad ka leexisay sadaqa okay nin muslima salaanta markaad ka qaadalin qofka hadduu salaanta kaa qaadi adaa isgelayay laakiin marka lagaa qaado farxad baad dareemaysaa qof muslim oo kaasoo horbaxa bashaashaad ku qaabishay adoo faraxsan wuu farxayaa qofkii laakiin marka weji cabuusa ah oo qamdariir ah oo aad kala hortegtid qofki wuu xanaaqaya nocam isaga isgelaya maadaama suruurun tudkhiluhu calaa qalbika waa sadaqa intaba arag sadaqa sadaqa sadaqa nebiga uu tixayo inti waa waxtarka inta kale dadka wax la taray waa nafciga dad kale u gudbay midka adiga aan gaarkugu ahayn nusuustu marka markaan aan aan saa u raadcayno runtii ciiddaas bay ka badan tahay diintuna marka ay tilmaanta hunaa nabiga sal l ata wuxuu yidhi xataa qof tuciinu madluuman nin dulmisan oo la dulmiyey baa wax u taraysaa tasnac liakhraq ninaan hawshiisa qaban karin nin baan gaari kaxayn karin bar mid baan aqoonin sida dharka loo tashto bar mid baa farti ay dhibaysaa bar mid baa maabka magaalada ku wareysan tus intu waxay ka mid tahay waxyaabaha nebiga sal allahu calayhi wasalam marka uu tilmaamay wamaa ilaa dalik haddaba namaadigta haddaanu tilmaamnay in yar tusaalooyin aan ka bixino nafci lhayr masalata dacwa ka mid addacwatu ila allah yaa wax la taraya dadki wax la taraya waxaa la rabaa makhluuqaadkan in khaaliqooda lagu xiro in makhluuqaadka kan inagoo dhanba in ilahayna lagu xiro marka ninkan daaciga ah waxay ku tilmaamaan sida shuncadii oo kale oo meel la dhigi candalka candalka uu gubanaya isagaa gubanaya isagaa isgubaya laakiin waa maxay at the same time wuxuu samaynaya wuxuu ifinayaa hareeraho ifinaya ninka daaciga ah, habeenkii uu taagan yahay maalinkii uu taagan yahay mar baa la eriyaa ilaah buu baryaa mar xabsi baa la dhigayaa mar fiisadaa laga qaadayaa mar magacyaa loo yeelayaa mar isaga iyo musaadaraa lagu samaynayaa reerkiisa muddo inuusan arkin baa laga yaabaa ciyaalkiisa inu ka mashquula laga yaaba waxaanuna wuxuu u gubanaya sida shumaci wuxuu rabaa inuu dadka kale uu u ifiyo waana sababta keentay camalkan ugu khayr badan ee diintu ay tilmaantay waa taas oo marka la tilmaamay waxay waxay ka tahay waxau nabiga sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay acmaasha haddana waxaa ka oo karaamata la tilmaamay cibaadaadkan la tilmaamayo bisifa caama loo tilmaamay hadda amilo fara badan markaan soo qaada nafci mutacadi waxaa soo gelaya mowduuca qisooyinka aan hadda tilmaami doonno oo ah masala anasiixa lilgayr oo nabiga sal lay slam uu leeyahay addiinu annasiixa war diinka dhanba isku soo ururiye wuxuu ku soo biyashumaa hal qodob buu isku taagaya ah dadka in loo caqli celiyo annasiixa addiinu annasiixa walidalika waxay ka mid tahay nafcu lgayr lanna qof balan wax taraya waxaan rabaa inaan u sheego hada alinsaan meeshuu ka bilaabana u sheegaya nasiixaduna marka waxay leedahay intaasoo nooc bay leedahay waxaa la mid ah alislaaxu bayna annaas laba ruux baa is haysta saa darteed qur-aanka muxuu leeyahy fi suurati الnisa laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruuf aw islaaxin bayna الnas wman yafcal dalika ibtigaءa mardaati اllah fasawfa nuutiihi ajran cadiima wax alla waxaan isugu keenna meel oo hadala iyo kooda iyo faqa iyo shir ah iyo meelaha aan isugu imaanoo dhan khayr kuma jiraan saddex arrimood baa la soo reeba ilaa man amara bisadaq qof le war wax la baxa aw macruuf war wanaagga sameeyo tukada aw islaaxin bayna annaas laba ruux baan heshiisiinaynaa haddaba saddexda walxaatay qur-aanku uu sheegay arrimooda qur-aanka uu sheegay intuba aniga igu gaar maaha ilaa man amara bisadaq wax la baxa waa nafcigi waan gudbiyey aw macruuf war tukada war ilaahay ka baqa nafcigi waan gudbiyey aw islaaxin baynana laba ruux baa waxaa rabaa inay wanaag wada dhaqmaan ama laba ruux isqaba ha noqdaan ama laba ruux walaalaa noocan ma isku dhaceen ha noqdaan idan qur-aanka marka w laa khayra khayroo dhan baa lugta lagu dhuftay laakiin waxaa la yidhi saddexdaa arrimood buu khayr ku jiraa waxayna ka mid taha waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado acmaasha teeda wanaagsan ee markaa la tilmaamo haddaba nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu kaloo noo tilmaamay ishfacuu tu'jaruu wargargelyooda ergooda ajri aada hesheen oo ah bimacnaa qof muslimaad og tahay dan baa meel kaga xirantay wadanka kaga soo horreysay maalan luqadii ma yaqaan xuquuqdiisii baa kala dhantaalsan wax lagaga baahanya markiiba inaad inta tagtid tiraad waraana gacanta ku qabanaya soo bax xafiiskan soo ma rabtay albaabka la garaac ma lacag baa inta kaaga xiran u qor soknaadkii iyo dalabkii applicationka u qor macruudka u qor u samee ila luqadii baad dhaantahay samee okay ninii naag baa isku dhegan soo maaha odaygaa dhib wada adna waad xigtaan soo maaha kala hadal gabadha muslimadda dhibka ka daadhe war ilaahi subxana wa tacala ka baqda uu shafeec ama gabadhii baa dhib wada sooma xigtadaadii sooma war la hadal waxay ka mid tahay waxyaabaha uu nebigu uu leeyahay shafaacada loo baahan waa intaa waxayna ka mid tahay waxa uu nebiga sal lla slam uu tilmaamo waxaan u baxaynaa xawaa'ij innaas dadka danahooda oo la oofiyaaye hal xadiid baa cajaa'ibtiisa leh uu nabiga sal ly slm uu leeyahay man nafasa can muslimin kurba qof muslim oo dhibaataysan qofkii ka feyda kurbada haddaba kelmaddu waxay xadiidku wuxuu adeegsaa nafasa nafasa yunafisu tanfiis kelmadda luqada carabigana nuun iyo faa iyo siin waa meesha jurandiga ay dhahaan amaba aljidr luqada carabiga oo dhaho bayska kelimad walba ruudka ay leedahay wax alle wixii ka yimaada wax daboolan baa la feydaya qofkii waxaa laga yaabaa inuu hadal u baahan badana waxaa laga yaabaa qof u baahan inuu hadlo un keliya in laga dhegaysto war duruuftaada maxay tahy qof baa laga yaaba wixiisa aanan sheegan karin oo in laga dhegaysto waxay ka mid tahay noocan ma idan tanfiis tanfiis tanfiisu lkurabi can lmuminiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ilahay subxaana wa tacala oo dadka darajada ugu qaro umu waxay leedahay sanaa'icu lmacruufi taqii masaarica asuu dadka oo wanaag loo sameeyo wanaagyada oo la sameeyayo waxay qofka ay ka badbaadidaa wad iyo si xun inuu u dhinto qofka shilin aad la baxda maalin baa waxa laga yaabaa gaari kuu soo socday in ilahay kuga badbaadi kaaga bad kaa badbaadiyo tareenku dad dari lahaa in ilahay uu kaaga badbaadiyo boqol dollar oo aada cid u dirtay maalin un soomaalida sooma dhihi jira sadaqa wad furate waxay ka mid tahay waxyaabaha xadiidkay kala dhexbaxeen waa xikmad meesheeda leh yacni waxaa laga yaabaa nacam qadartu meesheeday leedahay laakiin ogow ilaahay markuu lahaa yamxu allahu maa yashaa wayuhbitu wacindahu umu lkitaab ilahay wuxuu doonuu tirtiraa wuxuu doonana wuu sigaa wuu sugaa kitaabka asalkiisana ilahay agtiisu yaal markuu lahaa rabbilcaalamiin jala wacala cumar khadaab iyo maxay ka fahmeen wuxuu dhihi jiray allahuma in kunta qad katabtanii shaqiyan famxu canii waktubnii saciida ilahu haddii looxul maxfuudka igu qoran tahay inaan nin shaqii noqon doono ilahu tirtir igu badel nin saciid inaan noqon doono ilah waa la baryi karaa wax bedeli karaa idan waxaa laga yaabaa afarta kumi aan dirno afarta kumi aan dirno in ilaahay subxana wa taala bil walbaba dhibka aan ku dirayno iyadoo aan luga jiid aan ku soconno taa aan dirayno inta ilahay subxana nagu badbaadiy shilimaadka aan masaajidda iyo maraakiista ku darsan in ilahay nagu badbaadiy ceelasha la qoday in ilahay nagu badbaadiy waxay ka mid taha waxyaaba diintu ay tilmaantay culimmadu marka waxay dhaheen ama xadiidka umu salama dhe rasuulku wuxuu yidhi dheh wa sadaqatu tudfiu adb اrabi wasilaة الraximi taziidu fi اlcumr sadaqada sida qarsoodida loo bixiyo carada ilaahay bay damisaa wuxuu kaloo tilmaamay nabiga sal ly slam qaraabada oo la xiriiriyana cumriga ku ziyaada adaba rabbi waabaan garanay laakiin oo sidee sadaqatu sira tudfi adab rabi adab rabbi haddaad aragtid gurigoo burbur ku socda qalad unbaa jira ilahay subxana wa tala qofkuu ciqaabaya jirkaaga waxaad ka dareentay xanuuna aan ziyaada dadkaba aad ka duwanta waxbaa kugu badan waxbaa kugu yar waxbaa kaa qalooca ciyaalkiibaad dareenta noocan ma maantana problem uu ku socdo laiba nooc qodob rabbi inay tahay sadaqada sirta la badiyaa sadaqada sirta markaad bayso hoo hoo aad bixisid ilaahay subxana wa tacaala gurigaan wuu dejinaya owlaadan way baraaraysaa biidn illahi subxana wa tacaala adna ilahi xanuunkuu kaa qaadaya markaasu wuxuu yidhi nebiga haddana silat araxim qaraabo oo la xiriiriya cumrigaa ziyaada cumriga wuu go-an yahay lixdan toddobaatan soo hadda maaynan sheegin hadda waa maxay ziyaadadan waxay dhaheen waxaa lagu barakaynayaa cumrigaaga intiisa waa lagu barakaynaya laga yaaba ilahay kuu qora konton sano inaad ku dhimatid ama toddobaatan sano toddobaatankaa sana waxaa u shaqaynaysaa qof boqol iyo afartan sano ku dhintay oo kale laga yaaba cumrigaaga soddon sano inuu yahay waxaa u shaqaynaysaa qof toddobaatan sano gaaray oo kale walidaalika imaam nawowi doobnimuu ku dhintay afartan sananuu ku dhintay waxaa la sheegaa cilmi barashadan wuxuu bilaash markuu shan iyo toban jir ahaa dabcan waxaanaad arkaysaan oo tirada badan uu qora qaal imaamu nawada lahayo waa isleedahay ninka ma laba boqol uu soono noolaa isaga dhanba shan iyo labaatan sane ahayd shan iyo labaatan sano waa intaan yurub iska daba wareegayna marna baasabor sugayna marna lagu soo celinay mar holland iska dhiibayn marna leymaanka ah, naga qarxayn waa intaa un keliya iska daba wareegayna oo noocan maa oo yani waa af inta aan ku jirna yatiihuna fi lard yatiihuna fi lard aan ku jirna marka annaga waxaan noo xisaabsan nooma xisaabsana xitaa maxaan qaban qofka c v ga ninka yurub jooga haddaad i weydiiso c v ga yurub haddii la joogo maxaan qabat hadii la dhaho wallahi shanta sana ugu horreys bidaar baa i gashay bule shanta ku xigtay wallahi garkaa i caddaada shanta ku xigtay islaantaa i burusay shanta ku xigtay mid kalaan ku qabto waa intaa un keliya c v ga waa shantii waa shan iyo labaatanka sano oo ay wareegayeen imaam nawi radi allahu canhu ardaah waraximah llah shan iyo labaatanka sana ilahi u barakeeyey idan salat raximi cumrigaa ku barkoobay wuziyaade ziyaaday macnaheeda maaha kontonkii inay mid kugu darsoomayso laakiin intaa ilahay barakeynaya waxaad u shaqaynaysaa sidii qof maa sha allah boqol sano noolaa oo kale idan waxay ka mid taha waxyaabaha diintu ay tilmaantay huna walidalika nabiga sal alla alيh wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay xadiidka ibni cumar ina lilahi cibaadan ikhtasahum biاnicami limanaafic اlcibaad ilahay wuxuu leeyahay addoommo oo iyagu uu ku gooni yeelay gallado gaara galladaha waxaa si gaara adiga lagula soo abaartay inaad dadka wax tartid kow yuqirihum fiiha maa badaluuha inta ay bixinayaanna ilaahay wuu usii ziyaadiyaa waa loo sugaa faidaa manacuuha nasacahaa minhum faxawalahaa ilaa hayrihim xadiidkii ugu khatarsan wey haddii ay diidaan galladaa ilaahay adiga sida gaarka a ah kuu siiyey haddaad ku fara adeegto tiraa anugu ma bixinayo intuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa xayoobiyo oo qof kale gacanta u gelinaya xadiidkan in waa midoo kow dad fara badana waxaa jira ilaahi subxaana wa tacaala gaar ahaan dadka meesha wax noogu bartay ama diin buu soo barto shareecadii buu yaqaan ama qur-aan ilaahay baray ama waa injineeroo wuxuu noo soo bartay electrigii ama combyuterku noo soo bartay ama waa dhakhtar ama waa qaadi nin walba ilahi subxana wataala wuxuu baray ilaan qof bini aadamo jaahila ma wax qof damiin la dhahana ma jira fi tarbiyati nin walba meel buu ku fiican yahay laga yaaba in haddii birahan ay ku adkaadeen korontada ilahay u sahlay labadaba hadday ku adkaadeen in waraaqaha ilahay u sahlay baa laga yaabaa ilahay qof damiin uu ka dhiga ma laha haddaba nicmadan ilaahay uu ku siiyey maalinkaad ku fara adeegtid ilaahay wuu kaa qaadaya qof kale u geynaya soo ma arkin qof wata intaasoo shahaado electric engineering kan buu ka baxay laleeya waxna aanan hayn shahaadada tran stationka lama dhaafo meeshuu fadhiya fadhi kudirka ma dhaafo ma aragta in le qur-aanku xifdisan maca daalika hal bini aadamo qur-aan u sheega lama hayo lana leesh maxaa yeele baashu waxay u baahan taha bixin bay u baahanta nafsa shay waxaa la mida ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo qadara anihi adiga meel amni leh inaan nimaadno oo biilkeennana aan helno boqol dollar iyo laba boqol oo dollar abti iyo adeer iyo hooye aabbo loo diro maalinkan ku fara adeegna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keeni karaa in shaqadana laga soo fanisho shilinkii aan qaadana ilahay u noo diido faxawalaha ilaa hayrihi maxaa ma mutaysano ilahay marka waxaa lagugu talagalay leesh waxaa adaa lagugu inaad qofka kan wax tartid ninka nebiga intuu igu yaa rasuul allah anuu nin shaqeeyaanahay bu walaalkayn anigi keliyu maanta dhan anuu biil iga sugaya shaqaba ma tagaba yaa rasuul allah nebiga markaasuu yidhi lacallakum tursaquuna bidacafaa'ikum laga yaabe afarta kumi ee kusoo gasha ninkan daciifka ee kula jooga ee adiga kugu dul tiirsan ee adiga un wax kaa sugaaya bacd allaahi in isaga sababtii lagu arsuqay u badantah marka arag biilkan kuu soo dhacaya iyo afarta kumi akountka bilobaba aan u taagannahay markay siddeed iyo labaatan ay gaarto ogow ilaah waa noo soo dhiibay waxaana lagu soo dhiibay dadka marka ha dhibsaninoo ha dhihin leesh qoladan ay telefoonka usoo taagan yihiin ad adayg badan reer africa shaqo kale male asalaamu calaykum calaykum asalaam biilkii unbuu ka bilaabaya haddaad u dirtay wuxuu isleeyahy haddaad istiraahad boqolka konton ugu dar bishan maasha allah u ronoo wuxuu isleeyahy kii wax kalaa soo gala telefoonku soo daraya waa ka soo daraya marka adig haddaad dhahdi mar walbaa ma lama hadlayo numberkan bedel m ama layka qaado ama mid kala qaado aduu haddaad badashid aduunbaa isdaalinaya maahane fa waxaa ku dhaafay intaasoo fadaail fadaail kaiira ilahay wuu gaaro kuu siiyey waxay ka mid tahay nicamta walidaalika culammada waxay dhihi jireen qofka ay wax taraan iyaga waxay dhihi jireen ana mamnuun lak say carabtu dhahaan qofka ay wax taraan waxay u arki jireen inuu isaga wax taray ibnu cabaas hadalba wuxuu leeyahay saddex ruux anaa isaga filan buu yidhi oo ku filan inaan u abaal gudo laakiin hal ruux ilaahay inuu abaalkiisa iga gudo mooyaane aniga aniga wuxuu yidhi ma gudi karo kow wuxuu yidhi ninka isalaamo ee salaan igu bilaabo calaykum salaam inaan dhaho anaa ku filan labo nin fagaaro la fadhiyo sidan oo kalea fadhigo iyo fagaaraha iyo booska la fadhiyana ciriiri uu yahay marka intaan soo dul istaago kursigii igaga ko ama iga durgo wa soo fadhiiso kaa waan dhihi karaa buy thank you jazaka al khayr waan dhihi karaa buu yidhi anaa ku filan nin iisoo safray aniga dartii gomadihiisa usoo booroobeen oo socdaal dheer iisoo galay inaan guriga kusoo dhaweeyo u mahad celiyana waan kari karay saddexdaa anaa ku filan buu yidhi laakiin ruux buu yidhi in ilaahay iga abaal marya mooyaane ilaahay markaa uu siiyo maana anigu ma kari karo waa kee kaas wuxuu yidhi rajulu nazla bihi amru fabaata laylata yufakir biman yunzilahu nin xalay intay duruuf ku timid lacag la-aan dayn dhibaato xunbaa haysata oo xalo dhan siixan waay xalo dhan wuxuu fakaraba oo fakaraba oo fakaraba waryaa ula tagtaa waryaa dalaadashaa waryaa deenka weydiisataa hebel igadaa wuxuu dib intuu ugu laabta liis dheero noloshiisa iyo dadka asxaabtiisa kadib buu yidhi aniga uun madaxiisa aan kusoo dhacay bas uma ra'aanii ahlan lixaajatihi faanzalaha bi i arkay inaan aniga mudanahay inaan dantiisa u qumo kadibna aniga albaabka iisoo istaagay kaa inuu ilaahay uu siiyo ama iga abaal marya mooyaan anuu ma kari karo arag say u arki yani min xalay dhan inta meel kasta suuqa bakaaraha ka maray xagga bare ansaloti mara soo jiirayay meel soo maray buu wuxuu telefoonkii yuusuf cilmi yuusuf maahana telefoon kale uu socda malaha wuu kusoo garaacay dheg aduu kusoo garaacay marka meesha adhihila jazaaka allahu khayra ma dadkao dhan intaad ka soo tagta adhihin adeerkaabaa wuxuu joogaa sweden habreertaana waxay iska dhiibta daraad holland laba laba meelay ka qaraxsan tahay abtigaa xagbuu jooga ma dhehaysid waxaa leedahay ma anaa ila soo raasata haa ma haddaa istustay inaan aniga keliya wax ku tari kara haa jazaaka allahu khayr maana dhahda boqolkoo ku weydiis anoo kontan u raacaysaa leesh xaloo dhan buu fakarayay yuu ku qabtaa nambarkee yuu wacaa xaloo dhan buu fakarayay wuxuu is yidhi ninkan bareeska la raac aduu kala soo aada marka ilaahay subxaana wa tacaala qadara marka mar hadduu ilaahay qadare waa in markaa dhahdeed laa yukaafi'uka canii hayr اllah ilahay unba abaal markaaga kari kara rab اlcaalamiina jala wacala walidaalika fudayl ibn cayaad waxaa loo sheegay nin ataa rajula fi xaajatin lahu nin baa nin u yimid amaba waxay dhaheen nin baa nin kala dan ka lahaa marka wuu u tegey albaabka markuu soo istaagay wuxuu yidhi ma anaad ii timnaa wuu kala badbata marka markaas khasastanii bixaajatig khasastanii bixaajatig ma dantaada aniga hayla soo beegata aniga keliya haa jazaaka allahu khayran wa shukran inaad aniga albaabkayga soo garaacdid ama telefoonkayga soo garaacdid ama emailkayga soo dirtid wey ama facebooka geys igala soo geshid ama waa ay isaalo aan ku wada xiriiri karno dan kalena aadan lan istiri war hebel mr x unbaa maanta wax ku tari kara fulan wuxuu yihi jazaaka allahu khayran wa shukran yani maxaa anig un la arko waay anig un la ii saaray kulligiin waa ina kaan yurub ininkaana hebel jarmalan ka soo dhiibay hebel intaan ka dhiibay weliba ay daba taagantay goorma wax qabsanaya dadkao dhan business bay galeen hadhihin weliba kuu soconaysaa maxaa yeele intaba waxaad ku qabatay iga fadligooda w macnidaan u baahanna w lano maay maxaa yeele annaga jiilkeennan weyninka meesha ku yimid laga xooga waxaan iskula harnoon dhahno adeer wax loo diro laakiin yararka meesha ku kora waxay leeyihin adeer muu shaqaysto horta waay uu adiga uu kaaga dhiganayaa subax habeen iyo maalinba iisoo taageen dadka africa lagama dha dhicin kara shan iyo toban jirada meesha jooga wili muu shaqaysto waxaan rabnaa inaan fahno marka macaanida innaga xitaa waxaa moodaa cishriin sana soomaalida marka hore waan cusbeen two decades baa la maraya laba marxaladood labaatan sano soddon sana lagu sii socdaa bidliil ba aragta waagii hore lama safri jirin marka ninka u dhow meeshiis ma dhaafi jirin hadda sidii swedishka iyo nooshkaha iyo oo kale garoonada inaga buuxno markii la gaaro waqtiyada fasaxa marka la gaaro oo dhan tourismkii baan bilaano howlihii baan bilaano xoogaa dadku waa waa isbedeleen situation waa isbedeleen ogow isbedelkaa kugu yimid ee runtii sociology aada u bedelan tahay ayaa afkaarteenu isu bedelaysaa waxaa laga yaabaa shalay maalintii qofka uu soo galo kaamka isagoo ku jira boqolka doolar la siiba wuxuu isku dayay inuu konton diro maantana waa la accountka isagoo buuxo intaasoo sheerar meel kasta ku leh sida xukuumadda norway camal meel kasta iyada qayb kaga jirta meelo sheerar kaloo meel kastaba sheer baa ugu jira inta sheer inta sheer inta sheer wadaadadun baa lagu xantaa sheerarka tirada badan inta sheer inta sheer wamaca daalika markii boqol dollar la weydiiyo u isbedelay waxay ahayd marka in la farxo ha waxaasoo dhan aniga aan sheegay anaa ugu horeeya laakiin waxaan rabaa waxaanaan sheegay inay wax itaraan biidn illahi subxana wa tacala wacdiga wax iga bedelo waa waxyaabaha ugu muhiimsan wey runta aan u baahannaho walidaalika abulcaqayl abucaqiil albaliiq ayaa wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi marwaan ibn xakam nin kale leeyahy marka dan laga soo raadsado loo yimaado wuxuu ra-aytu raqbatahu fi lincaami fowqa raqbatihi fi shukr wa xaajatahu ilaa qadaai alxaajati ashad min xaajati saaxibi alxaaja kelmaddan waa qurux badan wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi ayuu kunjar yani si u jecel yahay inuu dadka wax taro ayuu wuxuu ka jecel yahay in la thanky thanky ma jecel waxtarkaasuu jecel yahay haddana wuxuu leeyahay suu ugu xaklinayo oo waqti iyo juhdi iyo dadaal iyo dhidid iyo dhib u marayo inuu qofka wax taro isagaaba ka dhibaato badan baad is leedahay qofkan wax la tarayo isagaaba ka daran ilmaa qofka wax la taray waxay inuu isaga wax raadiyo dhibaata haysato oo afar labaatanka saac maruu meel ku ooyo maruu albaabada garaacay ahayd maruu qof soo kaxaysa wuxuuna lii qabtay inuu dhaho isagaa ka daran wuu raadinaya qofka war aawa ninkii oo marwan ibn xakam waxay ka mid tahay waxyaabaha cajaa'ibta ka mida walidalika ibn اlqayim markuu ka hadlayay sheekhiisa ibn taymiya wuxuu leeyahy kaana shaykhu اlislaami yascىa sacyan shadiida liqadaءi xawaa'ij اlmuslimiin aad buu ugu xaglin jiray ibnu taymiya raxmat ullahi calayh dadki inuu markaa wax taro waxaase igu darnaa markuu xakiim ibnu xisaam uu leeyay arag hadalkiisa wuxuu yidhi maa asbaxtu walaysa bibaabii saaxibu xaajatin ilaa calimtu annaha min almasaa'ib subix markaa indhaha saa u kala furo albaabkayga haddaan ka waayo nin aniga ii socdoo dan iga haddaan waayo waxaan ku tirin jiray inay masaa'ibta ka mid tahay <clears throat> yani subax marka albaabka la furo ama teleefoonkaaga miscol aad ka weysid ama masaj ku leh wax ii soo dira haddaad weysid ama warqad kugu soo dhacda emailka ku waa loo baahanya ceel baa la qodi lahaa masjid baa la samey laha haddaad weysid ama jimcayaasha masaajidkiinan haddaad ka weysaan qola masjid urursanaysa haddaad ka weysaan waxaad ogaataan dadka iyo tobooli degan oo dhan musiiba inay ku timid laakiin annaga cagsi baan u fakarnaa sooma jimco walba way soo taagan yihin bal jimco walba dadku waa in la nasiyo dadka mutamaraadka way naceen dadka maarata culimmadan iyaguna keenun baa lagu hayaa meelaha annagaan ka fiirina maaha mutamarkii aad ka weysid in wax la ururiyo aan la ururin musiibadka ku tiri mutamarka ugu xun ku tiri jimcihii aad weysaan qola waxa idin weydiisanayso ceel baa la qodaya masjid baa la dhisaya haddii la waayo masaa'ibta ku tiriya emailkaaga haddaad ka weysid nin wax ku weydiisanay musiibada ku tiri muasase khayri wa kuwe musiibada ku tiri cajaaibtay ka midta waa mentalitiga dadka aragbalka ninkaasoo kale in quruun mufadala dadkaasoo kale eh, ama ummadda ay wax taraan ama la yidhaha contribution fara badan bay taariikhda kusoo dareen nolosha kusoo dareen hala yaabin leesh ninkaa maxaa noloshiisaa waxay taha war infac hayrak cibaadadana waa intaa diinta islaamka marka la oriy lama dhihin subaxi ilaa habeenkii meel fadhiyo subxaan allahi ma dhihin qur-aanka min alifi ilaa yaahi qur-aan aqri ninka afar hatan kasta qur-aanka u fadhiya camal khayr sooma qaban haa wax ka fadli badan ma leh ninka salaada habeenka u taagan camal baa u qabta laakiin iyada oo uu jiro next door nin deganoo gaajo ay hayso iyadoo ay jirto dadkii qaraabada ahaa oo dhibaataysan iyadoo meel nagu sugayaan taasu markaa cibaadada waxba ka fadli badan wale nabiga sal ly slm wuxuu yidhi sadaqada la siiyo dadka xigtada ee xigaalka ah laba arimood bay u qumaysaa kow sadaqatun wasila dhanna waxay ka taha sadaqa dhanna waa qaraabo xiriiri dhanna qaraabadii baad xiriiraysa dhanna waa sadaqa saa darteed sadaqada qof walbaba haddii walidaalika niman ahlu khayr oo ducaada oo mashaariicda ku fakeray baa jira nin walba noocan maanta soomaaliya o dhan wax ma tari kartid calam o dhan wax ma tari kartid waxaa ku soo galanaa maxduud laga yaaba inaad mushaara tahay oo waxaa kooban yihiin lakiin waxaan hubaa gruub walbo mandiqada ay ka yimaadeen haddii yihahn war ceelaalan u baahanna war madaaris baa loo baahanya war waxaan u baahannahay dumarka jalaayuubtooda ha laga war wiilasha yareer iskuullada ha shaqeeyo war waxaan aanu samayno gurmadkan dambe oo runtii dhaqdhaqaaqyo wax la tirin kara aan ahayn laakiin runtii aad aad u qurux badan oo wadaadada iyo dadka alkhayrka horboodeen wax aad u qurux badan mashaariicda ayada maadaama aniga awoodeyda aanay ahayn mid iyadu ku salaysan yacnii aan waddanka o dhan wax gaarsiin karin laakiin waxaan ku filanahay soo shanta ruux ee isku guriga aan kusoo kornay intaa bal aan daboolo aan helo nin aan waxbarasho yani mid mid walba waxbarashadiisa ha helo oo gabadha meesha joog jilbaabkeeda waxbarashadeeda ha hesho oo wiilka meesha jooga madrasadii aan ka bixiyo macallinkii eh, stuushanka sii lahaa aan dabaro waxay ka mid tahay annafcu lilgayri ummaddan soomaaliyeed walaahi alxamdu bifadlilaahi uma yani nafciga ummadda soomaaliyeed waxaa ilaahay subxaana wa tacaala masiibada ugu weyneyd oo maanta walaalaheen ciraaq ay lahayn qali la-yihiin oo qolyaha suuriya dhulka ay la galeen oo noocana meel kastoo maanta mashaakil uu ka jiro dadku madax waa la kicilaayihin laakiin soomaalida ilahay subxana wa taala si sahlan bay marka uga dabaasheen wanas allah jala wacala inuu ilahi laga fo wax kala maaha wax kale maxay ku noqota leesh ma u malaynaysaa waxtarkaabu sida wax laysu taraw nin kastoo soomaaliya muxuu ka fakaraya yaa ka soo tagtay nin aan biil dirin ma laha ilaa waaxid oo inain kaana waxaan dhihi kara waxbaa ka khaldan nin wax ka khaldan yaha nin ka hadli maayo laakiin waxaan ka hadlaya nin kastoo fayy waxbuu diraa nin kastoo fay wax buu diraa nin kastuu fayow aragtay dad buu markaa biila walilahi alxamd waana lasoo xambaaray <laughs> xambaarka xitaa nafcigu ku jira sooma lasoo xambaaray maaragtay xambaarka waagii hore nin baa wuxuu moodi jiray xambaarka in qofka dusha la saaranayo marka wuxuu arkay ninay guri wada deganaayeenoo aad yaad isaga dhanba soddon iyo shan kiilo ah oo laakiin isaga ka da-weyn marka waa laysxambaarayaaba maqla waddankan weligiisna ma arkin marka meelaha magaala ma arkin markaas eh, la yii ah yastabdil qowma hayrakum uma laa yakuunu amhaalukum war haddaad jeesataan ilahay subxana wa tacala qolo kaloo idinku bedelanayaa idinkoo kalena ma noqon doonaan yacni hogaanka waxaa gacanta loo gelin doonaa calanka iyo bandiirada waxaa sidi doona jiil idinka idinka idinka khayr badanoo ilaahay uu doortay ilahay aqwaam kalu leeyahay xadiidka igu daran waa xadiidka ibni cabaas xadiidka wuxuu leeyahay rasuulka sal اllahu alيه waslm xadiidkan abaraani baa wariyay sheekh naasdiin albani xasan buu ku sheegay fi tarkiib watarhiib xadiidkan muxuu leeyahay qofkii ilaahay nicmo uu siiyo kiioo kaleu la mid yahay uma jucila min xawaaij اnnaasi ilay lagana dhiga nin dadku ay la soo dan doontaan dadka danahooda la soo beegtaan fatabaram kelima tabaram macnaheed waa maxay bimacnaa qofkii ciriiri intuu dareemo dajar dareemo oo dadka iska xerxero yani bimacnaa xafiis baa loo dhiibay albaabkuu xeranaya qaali baa laga dhigay ummadda inuu kala xogmiyo waqti ma siine waa daaciyo waxaa la rabaa in dadkii masaaisha uga jawaab ma bixinayo waqti kelmad baa looga baahay inuu qaala tacaala meel ka dhaho isagoo waqti hayo meelaha kafay iyo fadhiya ma siinayo qaala tacala ummadan suuqa ku jirta axwaasheeda ilahay ogyahay shaqadiisa ma danihiisu ka raacanaya an noocan ma waa maxay waa nin ummadii waa muhandiso waa injineero ilahay wax noo baray masjidka markii qayb ka mida nololka ay ka damaan leelka ay baktiyaan oo la samayn waayo shaqadiisa ma kombyutaradii baa gubtay shaqadiisa ma ilahay nicmad gaaruu siiyey xadiidka marka wuxuu leeyahy faqad carada tilka الnicmata liلzawaali nicmada iyadaa galladaa rabbi uu siiyey wuxuu u bambixiyey uu halis geliyey inay zuusho ka kacba ay noqoto way tegaysaa u fiirso dad fara badana waxaa jira oo la leeyahay waa ninkan shan sano toban sano ka hor buu jaamacad ka soo baxay maantana fanigii uu ku takhaso hal kelmad kama hayo waa different disciplines diin keliya ha ka eegin nooc kastaba way istirtiraysaa laakiin qofka markuu intuu dadka wax barayo cilmigii sii gudbinayo alcilmu bilinfaaq yaziid uu dadka wax barayo qur-aankii uu wadanka kusoo xifdiyey sii aqrinaya usuul alaakii aqrisa gudbinaya safina salaatkii aqrinaya wuu sii kordhaya cilmigii leesh muxuu cilmiga u kordhay wax kale maaha nafciga gudbaya ayuu u kordhayaa idan xadiidkan isagana khatartiisuu leeyahay uu nabiga sala allahu calayh wasalam uu tilmaamay haddaba waxaan u baahannahay marka arrimo dheer waa idinku dheereeyey waxyaabaha loo bahan waxaa ka mid a ah ina qofka muuminka horta inu iska dhaadhiciyo horta nicmadan ilaahay baa keene haddii mansib uu yahay oo aada noocan ma meel taagan tahay dad maamulaysid haddii cilmi ay tahay horta kow qofka inuu ogaa number labo waxaan aan samaynayna waa in ilaahay subxana wa tacala ajir loogaga raadiyo waana meeshii ay dhihi jireen dadkii saalixiinta ahaa waxyaabaha ilahay subxana wa tacala ay ka beri jireen waxay dhihi jireen allahuma inni acuudu bika min zawaali nicmatik ilah adaan kaa magangelaya in ma aragtay nicmadu ay zuusho tan kalena dadkii hore waxay samayn jireen cudurada la bixin waayo kale cudurada la bixin waayo dawadeeda sadaqa tadaawa bisadaqa sadaqada lagu daweeya nin baa waxaa laga yaabaa hadda ka hor maradkan cirqisuuska ah oo intay lugta intay barartay maantana madaxaa ka socota ma seexan karo ma hurdi karo si kastu markuu ya waaa layii waa lagula taliy waa ceel qad baa layii meel ay ay abaaro ay ka jirto ama dadku aanay intii geeri go-aana biyana aan lahayn ceelkii markuu qadaa ilaahay subxaana wa tacaala xanuunka ka qaado cudurada aanaan bixin oo dhan dawadeeda waa sadaqo ama ceel qad ama daaqad taasaa lagu daweeyaa walidaalika hadalkii almanaawi buu ahaan u malaynaya uu isoo dhaafay wuxuu ahaa wuxuu leeyahay adwiyada ruuxaaniga ah ayaa adwiyadii xisiga ka xoog badan adwiyada xisiga waa maxay dhakhtar in loo tagay waa sax oo kaniini kuu qoro oo bashaamaad kuu qoro oo diagnosis lagu sameeyo lagu yidhaahdo shan maalmood cun ama saddex maalmood cun wax qurux badan wey laakiin aladwiya ruuxiya middan ah sadaqada dawada ugu sarraysa wey maxaa yaele qof baad relief siinaysaa xanuunkaa ka qaadaysaa ilahay wuxuu ku yidhi man nafasa rasuulka wuxuu yidhi man nafasa can mu'minin kurba qofkii ka fayda hee nafasa allah kurbada ku haysa waa maxay dhiikarkii baad la seexan la sonkor baa ku haysa indhihii baa dacfi galay socodkaagii baa si kalea ruugagii baa layidhi khalaas waa finish insilaaqu duruufi slibdis baa kugu dhaco lafta dhabarkaa siibantay waxaan tirada badan la tilmaamayo iyadoo dawo la raadinayo ayaa haddana waxaa lagaga baahanya nafcu lilhayr xanuunkay qadaa culimmada waxay tilmaamaan soo lama dhaho arag waxyaabaha ruuxaaniga meel kale haddaan kaa tuso waxay tilmaamaan cuduradan tirada badan badanaa ilbaa dadka sabab u ah bay dhahaan dadka wax qorqoraa wax tilmaam waxay yidhaahdaan cudurka dhiigkarka iyo cuduradan tirada badan waanaan ishay ku timaada il badana cudurada badana iska socda ishaa keentay waxay ahaataba dhan kale markaan ka istaagno haddana waxaa le dawadeeda maadaama ishu waxyaaba ruuxaaniyaad ku dhacay ay yihiin ruuxda iyo wax la xiriira maadaama ay yihiin waxaa lagu daweyn karaa sadaqada sadaqada iyo ducada tirada badan walidaalika mawduuca marka qofka uu ka il helo uu yidhaahda intee wax lagu sadaqeeya keliya waa marka keliya dawada walidaalika innaga ilahi alxamdu ummadan way iska qurux badan tahay waa ummad noocan ma ilaahi subxaana wa tacaala uu barakeeyey oo ilaahi subxaana wa tacaala uu barakeeyey waxaana loo baahan in arrinkan markaa aad iyo aad loogu dadaal nabigan waa tanuya daawo mardaakum bisadaqa war kuwiinan xanuunsan waxaad ku daweysaan sadaqa ku daweey xataa shilinkan oo aan la yaabanna oo aan leenaha war war mar walbaba intaasaan qaata waxna ima soo haraan waxaa la sheegaa nin injineera oo ah mechanical engineering ku takhasusay oo sacuudiya ayaa wuxuu yidhi waxaan qaadan jiray ilaa sagaal kun oo riyaal sagaal kun oo riyaal mishaarka sacuudiga waa mishaar too high aada u sarreeya sagaalka kun oo riyaal wuxuu yidhi bishii markaan in yar bixiyaba sagaalka kun wuu istirtiraa finish bishaba lama gaaro kadib anoo amaah iyo deen raadinayn arkaa nin culamada ka mid a ah ayaan la fariista waxaan war taasaa ay haysatay sagaal kun oo riyaalna waan qaataa mar walbana shilink wa uga soo haraam aan waaa arkaya deen iyo raadinay dadka wa weydiinay wuxuu yihi abcan cindak xal waaxid xalka waa maxay qeyb mishaarkaaga ka mida ah sadaqa u khasis buu yidhi laga bilaabo markii waxaan bilaabay bu yhi shan boqol oo riyaal hadduu sideed kun iyo shan boqol marka isagu la tago shan boqol oo riyaal baan waxaan bilaabay bu yidhi inaan sadaqa u bixiyo wuxuu yidhi markii ugu horreysay labada shantaa boqol aan bixiyey bisha markay dhammaantay laba kun oo riyaal baa iisoo harta buu yidhi oo aan weligeed iisoo hari jirin bisha bartankeedaan wixii dhan qarabsan jiray buu yidhi laba kun oo riyaal baa iisoo harta buu yidhi tii markaan arkay buu yidhi baan ziyaadiyey buu yidhi haddana shantii boqol baan inta ka kordhiyaan sagaal boqol war meesha waxaaba business aan caadi ahayn shay waalan baad gashay baan siri buu yidhi shantii boqol baan intaan ziyaadiyan sagaal boqol ka dhiga buu yidhi in yar kadib shan bil markii la joogay baa warqadii soo dhacda laleeyahay lacagtaadii mishaarkaagii waa la kordhiyey boqolkiiba intaaba ku darantay waxay ka mid tahay waxyaabaha culimada markuu la tashtay loo sheegay idan waaan maal almaalu maalulah wa naxnu cabiidulah bay dhihi jireen dadkii maalkan ilaah baa iska leh mustakhlifukum ilaahay baa gacantii inoo geliyay kulamaa la bixiyo kulamaa dareen inagu jira dadka nagu hareeraysan dareen ah war ninkan muxuu u baahan yahay dareen ah war ninkan deyn baa lagu leeyahay dareen ah ninkan dhibaata haysata haloo gurmado dareen ah ninkan suuquu gala war hala soo qabto dareenka intuu jira ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka mid waxyaabaha ilahay dadku uu ku badbaa waxaa la mid a ah qofka wax la amaahiyo maba adiga kaama baxaan shilinka laakiin kunkan meesha iska yaal hebel amaahi waxay ka mid taha waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo nebiga wuxuu leeyahy xadiidka ibnu mascuud qofkii qof muslim wax amaahiya ilahi subxana wa tacala isagana laba mar amaahiya yani kaana ka sadaqatiha mara yani maalan marna kun baan ku siiyey maalin kale ad kun baan ku siiyey laba jeer baan ku amaahiyey labadaa kun kun ka mida sadaqa wo yani waxay u dhigantaa iyadoo anoo anoo sadaqaysta oo kale iyadoo lacagta ninkii iisoo celinaya xadiidkii xudayfa nebigaa wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi malaa'igta waxay gacanta ku dhigtay ama ruuxda ka qaada nin ummadihii idinka idinka horreeyey ah su-aal baa la weydiiyey interview baa lala yeeshay waxay acamilta min alkhayri shay-an hadda ka hor niyo khayr ma samaysid markaasuu yidhi maya wax soo xusuuso markaasuu yidhi waxaa dhici jirtay dadka ayaan amaah siin jiray kadib waa liii iman jiray ninka aan waxba heli karin wuxuu dhihi jir war in yar ii koro isug anna waan sugi jiray ilaa qofka wax ka helo markaas allah subxaana wa tacala marka wuxuu tajawazuu canhu marka iska cafiye ninkan hadda khayr taariikhiisa o dhan khayr ma qaban laakiin muxuu samayn jiray hal shay un keliya dadku wax siin jirni waxaysuu ahaa markuu arka ninkan inay daynka cusleeyey aanuu bixin karin buu dhihi jiray ilaa aad ka hesho niyo waqti qaado intaa keliya ilaahay subxana wa tacaala dunuubtiisa markaa ku tirtiray waxay ka mid tahay waxyaabaha cajaa'ibta leh idan eh, dadka ugu aad iyo aad ugu munaasabsa in wax la taraayn waa agoonta oo nabiga sal ly slam uu leeyay ana wakaafi lyatiimi haakada fi ljanna o fi ljannati haakada anigii qofka aytaamta wax taraaye jannada saasoo kalaan nahay walaalika qofka waxyaabaha ugu badan ee qulubta aada iyo aada u qoyaayay waa agoonta agoon madax laga masaxo agoon la kafaalo qaado agoon madarasihiisi laga fekero agoon meel loo furo agoon ceel loo qodo waxay ka mid tahay qofka hawshaa bixinaya iyo dadka u qumaya intaba ilahi subxaana wa tacala u barakaynaya walaa yaxuduuna calaa طacaami miskiin waxay ka mid tahay dunuubta khatarta leh runtii uu nebiga sal alay waslamna uu tilmaamay abu darda waxaa laga wariyey nin baa nebiga u yimi ya rasuul allah qalbi qalayl qalbigay engeg baan ka dareema maxaan qabtaa nebiga marka wuxuu yidhi atuxibu an yaliina qalbig oma jeceshaa qalbiga inuu dabco oo qoyo markaasuu yidhi ha wa tudrika xaajatig buu u raaciya dantaadana aad heshid yani aniga waxa laga yaaba qalbigay qalayl buu noqday waxaan rabaa inuu qalbigaygu uu noqdo qalbi qoyan at the same time dan baan le dantayda inaan helana waan rabaa waxbarashaan ku fakeraya in ilaha ii fududeeyo waxaan ka fakeraya meelaha inaan ka xerxerto meel kala tago in ilahay subaa meel khayr qaba ii dhigo waddan kale i geeyo waxaa laga yaaba meeshaan inaan wanaag inaan ku helaan rabaa si fiican u joogo dad baa sharciga iriir ciriiri kaga jiraa dad baa duruufaysan soo intaa ma rabtid ha irxami lyatiim haddaba kan agoonka u naxariiso wamsax ra'sah madaxiisana salaax wa acimhu min acaamik raashinkaagana wa ka sii yaliinu qalbuk wa tudriku xaajatak qalbigaagana wuu qayayaa dantaadana waad haleelaysaa buu nabiga sal allahu calayh wasalam <coughs> wuxuu leeyahay nin salaf ka mida ah. markii noloshayda waqtigii hore buu yidhi aan intaan dhallinyarada ahaa buu yidhi macaasidan aadaad u dhexgeli jiray khamran waan cabi jiray wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah. waxaan arkay buu yidhi sabi yaroo agoona oo meel maraya waan qaaday waan wanaajiyey raashin baan siiyey dhar baan siiyey xamaamkii baan geliyey tintii baan ka xiiray buu yidhi uskugiikan ka zuuliye buu yidhi sidii nin uu ilmo uu dhalay uu u daneeyo oo kale u maamuusaan u maamuusay buu yidhi kadib wuxuu yidhi habeenkii markaan seexday anuu hurdaan waxaan arkay buu yidhi iyadoo qiyaamadii dhacday oo dadkii la yidhi kaale waa la isxisaabayaaye kadib wumira bi ilى اnnaasi lisuu maa kunta calayh min almacaasi kadibna la yihi war hala kaxee ninka kan macaasidaabay ku jira khamruu cabi jira zinuu geli jira waxaan buu samayn jira hal cadaabo iyadoo laleeyahay kadib wuxuu yidhi malaa'igtii zabaaniyada ayaa gacanta saa igu dhigtay oo la ii kaxeeyey xagga iyo naarta buu iyadoo sidaa ay tahay oo hor taaganahay buu yidhi xaqiirna aan muuqdo nin aad aad u liita oo i jiidayaa naarta la iisii wado ayaa waxaa markiiba ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray yatiimkii aan maalinkaa soo dhaweeyey intaan soo kaxiyey guriga aan keenay oo aan u qubeeyey oo uskuga iyo wasakhda ka masaxay oo aan dar yeelay buu yidhi kiiba intuu soo orday waddadii markaa horgooyey markuu khallu canhu war sii daaya ninka kan malaa'igay faraha ka qaada anaa u shafeecayo ilaahay subxana wa tacala agtiisa maxaa yeele maalin fulaan buu i wanaajiyey wuu imaamuusay malaa'igtana markaas wuxuu yidhaha innaa laa nu'mar bidalik annagana lama farin waxaa adiga sheegaysa nadaa markaasaa ilaahay subxana wa taala xaggiisa nida ayaa ka yimid oo leh khalluu canhu war ninkan sii daaya faqad wahabtu lahu ma kana minhu bishafaacati alyatiimi wa ixsaanihi ilayh wa alla wixii ninkan uu ninkan u galay oo yatiimka kan ayaa maanta anigana ku cafiye buu yidhi kadib maan dib hurdadii kasoo toosa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacala u tooba keena buu yidhi waxaana laga bilaabo maalintaa maalinkaa laga bilaabo shaqo aan ay taam ahaynna ma qaban buu yidhi ninkanka waa nin nabigan waa tanu ru'ya lmumin been ma noqoto mawaadiicda marka biidnilahi subxaana watacaala badana waxaa laga yaabaa dadka khayraadka markay qumayaan dadka qaarkiid lagama yaabo inay wax bixiyaan maca daalika carabkooda lagama badbaado aniga laga yaaba mashruucan muasasadan khayriga ee wadaxoo ma tegi karo diyaar noomaya ama kumaba kalsooni laakiin carabka iyo ma haysan karaan waxaa rabaa anna wax ma qabanayo mariibada waa la igu wa waxna ma qabanayo qoladii wuxuu qabanaa waa fi nafsi lafta dadkan iga badbaadi maa maxaa le nimankan la iska ilaaliyo gobolka ay ordaya nambar gaara reerka ama bes ceelka ay u badan ama keliya mandiqadaas mandiqada shacabkumal ablatan ku mashquulsan war ninkan xoolaa itaama ninkii cuna ilahay soomadii balamina yakuluna amaala yataama ulman inama yakuluna fi butuunihim wasasluna saciira su ilahay madi war ninkii intuu masaajid waxbaa ku urtaagiyaa isaga garabkaysa yaa kaaga yaa uqadaara isaga hadii shaqadeeda maaha marka waxaa lagaa rabaa cala alaqal haddaan keli weyna xitaa in mashaariicda raxiimiga aan ku darsano carabkeen naga badbaado iyo dadka kiidanaa khayrka ka mida ah. laakiin waxna ma qabaanayo dadki wax qabanaya maan hortaagana waxay ka midta waxyaabaha durub loogu yimi dula idan dabcan mawduuca marka udaasheegahay waxaa soo gelaya dariska mawduucan in yarqaa durmaraya alixsaanu ila jaar dadkan dariska inala ah dadkana meelaha yimid waxaa legitimays garayn kara ama shaaciyeyn kara joogitaankeena waa masalada dacwada intaan qaala tacaala leenahay dadka inaan la tegayna muslimiinta aanan ahayna u sheegayno iyagoo noo cureya laakiin markaan aniga mutaqawqic cala baab innaga waxaan ku fiican nahay soomaalida iyagu waxu isqabaan laakiin shucuubta iyo wantintooda kale noocan waan ka xerxalanna noocan waan ka xerxano haddaad dooda laga yaabo meeshii in cultural aan isdhexgeli karin laakiin mas'alata dacwa dadka laga xerxamaana ninkan swedishka next door degan ka norwijiga ayaan classka wada dhigano ninkaa kale spanishka ayaan college wada dhigano ilahi way weydiin doonaa ilahi maadaama weydiin doono haddaan aqoon lahayn ooda hadlay haddaana lahayn sooma waxay culamadu sheegeen rusheska la qoray pamfletska luqada ninkaan uu fahmay maanta ilahi subxaana wataala cidda wax ku badiy ninkii waa ku geenaya yowma qiyaama ma rabo ama wadaha inuu ku fadeexo yidhaahda ilaahay ninkan muslim baa ka dhigtay iimaan baa siisay inuu kuweytiga qasu yihahdo ninkan maalin keliya intuu abaabka soo garacay imaanu ciimo sheegin yowmalqiyama raba intaa laydo mawduucaan waa mawduuc muhiima oo ah yowmalqiyama ilahi subxaana watacala la weydiin doono eh, waxaa kale oo ah muhiima ah masalata silata raxim waxay ka mid tahay waxyaabaha jannada lagu galay ka mid tahay layaa qofki inuu su-aal weyduu yihahdo layaad dad qaraaba oo aan xaeed xiriirino laakiin aad yaad udhib badan ninka yani bimacnaa qoladan ma qaraabada markuu ka hadlay wuxuu waxay la mid yihiin qaraabadu waxay la mid yihiin buyiri kalcaqrab yani si caqrabka oo kale yani waxaa laga yaaba loo wanaajinaya lakin inqolac ugu noqdo nin baa nabigu yimi ya rasuul allah qaraabaa la firkayto waa wanaajiya waa ifamaya waxbaan siiya waa ii diidaan maxaan ka yeelaa rasuul allah marka nabiga kelmadku ku bilowda waxay lain kunta kama taquul sida aad sheegaysa arrinka hadduu yahay leegabaasheekadinka marka leesh anugna hisiiska markaba baranayo qaanuunkan reflectionka ah ama wax kasta reflection buu leeya yani haddaan hadda aan gidaarka wax ku tuura dardigaas way kusoo noqonaya yani qofka markaan wanaajiy weli wanaajiyey maxaa leesh carabka isagaa yiri haddii qofku uu ku xumeeyo idfac bilati hiya axsan wanaaga ku jiro leesh maxaa dhici doona marka faida aladii baynaka wa baynahum cadaawa annahu waliyin xamiim qofkii ku xumeeyey haddaad wanaag ku jawaabtay walaaltinimo iyo iyo jacayl aad iyo aad u wanaagsan baa aa dhex mari doona soo ayadu maahay marka nebigu wuxuu yidhi waan wanaajiya waa igooya waan xiriiriya waa igooya waan wanaajiya waa xume wax isqabsanaya maaha laakiin hadday dhacdo wida fakaanamaa tusiifuhum raman calaamika qof markaa ciid raashinka kaga dhigo oo ku guray bimacnaa iyaga gilimin haataa meeshay dhahan way dhibba iyagaa waa dhibaataysan buuri salawaatu rabbi wasalaamu caleyh idan nebiga wuxuu kala noo sheegay cabdalla laysa qofka qaraabada celiya ma aha qofka dadka celiya ma aha qofka markay dadka celiyaan celiya markay gooyaanna gooyama laakiin muwaasil waa kee waa ninka marka la gooyo dadka celiya laakiin haddii baashaa saxan saxan ku gudi saan saan ku kadibtay wuu ii sameeye waa u sameynaya hadduu laakiin ii qabto u qabaya hadday tahay taas maaha marka lagu gooyo celirinaysaa marka xumeel wanaag ku bedelaysaa muwaasilka la tilmaama waa kan markii ilaahay qaraabada u abuuraan waa tan uu nabiga uu tilmaamay xadiidkii bukhaari waa dad ragab buu iska soo laalaayay casri yii haadaa maqaama alcaayni bik min alqaiica meeshaas baan ilaah wa kaaga magan gelaya in lay gooyo ilah markuu rurur ku daadad miyaana raadi ka ahay cidda ku xiriirsa inaan xiriiriyo cidda ku guysana aan gooy balan bay marka qaraabada ilahay la soo yeelatay ilan goynteeda ilahi subxana watacala waan goynayna waana xikmad meesheeda leh waxaan leeyahay bayn ilahi subxaana wa tacaala gabagabada maadaama kelimadku aad iyo aad aad ku dheer tahay haddaba yowma alqiyaama nafciga mutacadiga sheegay maxaankeeda kow camalkii saal iimaankiii saalka noqonaya kow arrinka labaad malaa'igta in ducaynaysa xadiidku marka way dheer tahay namarka kale saddexaad ilahay subxaana wa taala awlaadeeda awlaaddeeda ku ilaalinaya adigay firkaa waa la ilaalinaya wanaagga hore usoo samaysay suuradulkaf waxaa ku jira maanta jimcahan aqrinay wa kaana abuhumaa saalixa aabahol daa saalix xaagiri marka kadib wuxuu leeyahay undur bal eeg buu leeyahay u quurgal sida salaax alabaweyn labada waalid wanaagooda u gaaray ilmaha maanta dadka meelaha khayrka dadka horkooda iyo iyo masaajidka iyo kulli ilahay awlaadooda ku ilaalinaya wax ay sii dhalaan ay sii yani ilaa axfaada dambe laga gaaro ran ransan ilaa laga gaaro ilahay subxana taala u ilaalinahay awlaadadan ilaalinahay halka wuxuu yahay asunna alxasana soo nabiga ma dhihin qofkii dadka u hormara khayr sunno wanaagsan ajirkeeda lagu leeyahay dadka gadaashii samayntan ajirkeedu leeyahay waxaa kaloo laga helayaa oo kale dhinackeeda kale meesha imaan waa maxay in ilaahi subxaana watacala raali kaana unas allah jala wacala an yarda cana rabbuna kelimadu runtii aad bay u dheeray laakiin gunaanadka guud ee kelimadu intaas aan ka dhigo ilaahuna ubilahi